bishan waa bisha nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam sida raajixa inuu dhashay u badan inkastoo aqwaal kalena ay jirto laakiin waxaa taagan sida dhabta ah in nabigeena sala allahu calayhi waali waslm xubbigiisii oo waajib ah iyo salligiisii oo waajib ah oo salaadeenna inaan ansaxaynin in nabiga lagu saliyo sala allahu calayhi waali wasalam maoyana inaan ansaxaynin in laga dhigtay jaranjaro sunnadiisii lagu dumiyey sala allahu calayhi waali wasalam sulam meeshii la rabay in nabigeena salى اllahu عalayhi waali slm sunnadiisi lagu dhiso in laga dhigto marmarsiyo in looga dhigto bishan iyo dhalashada nabigeena salى اllahu عalayh wali waslm in sunnadiisii iyo ariiqiisii la baalmaro oo lagu burburiyo weliba waxyaabo badan oo shareecada islaamka ay diiday oo manhiyaad ahna lagu dhaco oy ka mid tahay rag iyo dumar isdhexgala oo isku dhex yaaca oy ka mid tahay in e, madaahir tashabuh qolyaha kirishtanka ah iyo ahlu kitaabka in laisku shabaho oy ka mid tahay in lagu dhaco bidca nabigeenana uu diiday sala allahu calayh wasalam ku dhicitaankeeda oy ka mid tahay in mararka qaar ay dhacdo qofka in xuquuqdii ilaahay uu goonida u lahaa subxaanahu wa tacaala in laga tallaabo oo cid kale oon mudnayn la siiyo ay ka mid tahay inay ka mid tahay duqyaan qooq in la qooqa oo qofku muxuu ahaa dhowlatus bidca la sameeyo dhowlatus bidca la sameeyo waxyaaba marka runtii aad u dhib badan oo diinta ilaahayna waxba aanan hadda haba yaraato u taraynin sunnada nabigeennana hadmi iyo dumin u noqon karto ayaa bishaan dhaca marka dadka ahlu imaamka iimaanka ah iyo dadka sunada nabigeena ka qiiroona salى اllahu alayhi waali waslm waxaa waajib ah munkarkaas dhici doono inay qalbigooda aad ugu nacaan waa waajib waa aqalu اliimaan aad ay u nacaan sunnada nabigeena burburinteedii oo hortaada lagu burburin lagu ciyaari inay aad u nacaan waana waajib in la naco qofkii awood lahna inuu carabkiisa ka inkiro man ra'aa minkum munkara falyuayirhu biyadi sulطaanka iyo ninka madaxda iskale iyo cidda sulada iyo awoodda ay gacanta ugu jirta fain lam yastaطic hadduusan qofka awoodina fabilisaani carabkiisa faman lam yastaطic fabiqalbih wadalika aضcafu اliimaan walaysa waraaءa dalika xabata khardali min iimaan ayuu nabiga xadidka le sal اla slm dulcasa amaba muxuu ahaa in yar shayga adduunka ugu yar wax intaas eh, muxuu ahaa haddii qofka laga waayo oo qalbiga uu ka inkiri waayo iimaan haba yaraata ma lahan ayuu nabig yih sal l slm marka munkaraadkaas ficlan waa munkar waa bidca dadkan way la qabsanayaan intaa waxaa dheeri ah tabdiil alamwaal maalkii oo waxaa weeyaan lagu ciyaari arrimahaas marka ikhwaani اlkiraam in maanta sida loo joogo bishan mawlid ama bishan rabiic alawal ay marka bidac noocaas dhacdo oo qofka xataa aanan xaqiiqada ogeyn iyo meesha hawsha ay ka socota oon xoog badan haynin uu qaato ummaddaba inay saas wada noqdeen qadiyad saas ma aha qadiyaddan waa qadiyad acdaau lislaam ay dowr fiican ku leeyihiin oo dadka un khubarada iyo dadka waxaan fahamsanaa aad u yaqaano oo maalgeliyo qaybo laga maalgeliya tusaalahaan idin siinaya aqsar tusaalahaan idin siini walaalaheen gobollada xeebta joogay oo duruqda mawliidka iyo howlahaas qaadi jiray kami ragga ka midka ahaa waxaa u yimid athawra aliraaniya ninkii ayatullah khomeyni markuu qabsaday iiraan waxay u yimaadeen walaalaheen xeebta jooga waxay u yimaadeen eh, malindi waxay yimaadeen laamu waxay yimaadeen mambaasa mandiqadana imaadeen waxay dhhen war maxaad samaynaysaan maxaad samaynaysaan waxaan samaynaynaa nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam ayaan qiimaynaynaa oon mawliidkiisa qaadaynaa oon ku salinaynaa oo xubbigiisaan muujinaynaa aalubeytka haakada ayay yihaahdeen waxay yihahdeen khayr lahansiiyo ciddii aan raadinayna adinka wa beladaan inkaarta ku dhacda wahaabiyada oo nabiga neceb ya saasay leeyihiin hada qowluhu oo saliga nabiga neceb oo inkaarta ay ku dhacday kuwaanaan iska kaashana isu kaashana wax alla wixii maalgelin ahna annaga nagu hadleeyo annagaa dusha naga saara safiirka iiraan ayaa tegi meesha iyada oo kulli ka wada qaybgalay arrinkaa maanta waxay keentay ikhwaani kiraam bal arrinta aad dhegeysto qofkii inuu wax maqlo raba ha maqlo maanta waxay dhacday jihaaran nahaaran magaalada laamu in abubakar cumar cuثmaan saadaat اlawliyaa labada wasiiru nabigana sal slm in lagu naclado jihaaran nahaaran oo maanta ay kumanaanta usoo baxaan lagu naclado hadda haylkan ay ka jirtaa waa meesha la yihahdo laamu war raggiinan muxuu ahaa mawliidka dhiga aw baabkaas idin ku soo soctay waxaa lii sheegayey oo hadda aan ka war xog u hayaa in nairobi gudaheeda dadkii uruqda ahayo mawliidka u taagnaa iyaga dhexdooda in loo soo dusay oo iyagii maanta ay qaar difaacayaan nimankaas shiicada ah oo kolleyba ragga xog wada haysaan hadda inaan meel fulaan aha muhiim maaha laakiin dadka islii maanta joog aad bay u yaqaanaan iyaga inay ishayaan maanta oo qaar leeyihiin waxaa weeyaan nimanka waa shiicoobeen oo shiicadii ay raaceen qaarna ay leeyihin maya maana shiicoobin waxaa weeyaan ahlubeytka ayaan hakada qaar shiicanimo ku dhawaaqana ayba soo baxeen ikhwaani ilkiraam marka soomaalida waxay tidhahdaa biyo intaynu ku gaarin ayaa laiska moosa berri ama saa dambe markii islii gudaheeda aad aragtaan dad calamo wado oo madax duuban oo waxaa weeyaan abubakar iyo cumar iyo cumaan nacladii ayaad xasuusan doontaan waxaan laga digaa maanta arrintaas marka dadka ku jira ilaah ka baqayna subxana wa tacaala nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam looguma gargaara in sunadiisa la burburiye qul in kuntum tuxibuuna اllah faاtabicuunii yuxbibkum اllah itibaacaas ayaa meesha yeela camalkana laba shardi haddii mid laga waayo waa marduud cinda allahi tabaaraka wa tacaala faman kaana yarjuu liqaaءa rabbihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada labadaa tiir qofka haddii mid laga waayo haba yaraata wuxuu qof waxaa ay dhihi jireen soomaalida waa xoog doofaar lagu fiijiyey ama lagu ceeriyey haddii doofaar intaad maanta dhan laba orod aad soo qabato maxaad ka faaida ma qalanaysid waxuu ku taraa lama arko haa kada marka waxaa weeyaan xoogga bidca la geliyo waa xoog doofaar lagu fiijiyey waxaan ka qaban karnaa inaan qalbiga ka nacno afkan aan ka hadalno iyo dadkaan ugu digna ayagana aan ehbino oon dhahno war alhiin qiyaamana maalinta qiyaama sheekh yowma alqiyaama ayaa naga wada horrayso waxaa laga yaabaa juhalada dadka ah oo la khaldi ila inta badanoo yaacaysa oo halkaan muxuu ahaa qul bifadli lah wabiraxmatihi fabidalika falyafraxu aayadda madax looga duubay oo macnaheedi meelaan heen la aadiyey in badan oo ka mid a waxaan ku dhaaran karaa inay waxba ka fahamsaneen waxaan qiyaamo kuwa iyagoo ku qabsanayaan waxay ku leeyihin waad fahamsaneyd maxaad igu sheegi weyd adi marka waa inaad dhawaaqdo waa loo sheegi hadda baan u sheeghaynaa ma way joogaan waa life <laughs> uu baxaya caalamka o dhan laga dhegaysani ha ilaaliso maya annaga de annaga wa awoodda annaga carabka inaan ka dhawaaqno wa iyo inaan qalbiga ka nacno taas waa waana hormariyo man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadihi yaa iskala yadiga sulطaanka iskale qofka awoodla maamulkii iskale ciddii maanta gacanta ku haysa awoodla oo dowladdii hayso ayaa laga rabaa inay takyiiriso adiga marka haddii intaas u dhaafi weyda labadan kale waajib cayni ay kugu noqoni bilqadr almustaaac tan qalbiga hadal ma laha laakiin midda carabka laftirkeeda dadka ma wada awoodaan ma wada awoodaan laakiin cidda odayaasha ah sida xaajiga iyo eh, ragga wax kaska ah iyo waxaa weeyaan culimada iyo dalbatcilmiga iyo inta carabkooda meel la gaari kara midda kale laazim maaha ummadda dhan inaad wada gaarsiiso soomaalida waxay yihahdaan ya gaan m gaan ma jirayso gaan ma jirayso ama gacan ma jirayso meesha dawladaa joogta gacan ma jirto been cariyaa gacan qaada been habartii kuma dhacdo saasay dhihi jire soomaalida cid meeshaan gacan qaadi karto ma jirto waxaa weeyaan laakiin hadda maanta haddii aad baxdo ood istaagto meesha la yidhaahdo hurubak ood maanta laba iyo tobanka inay kiristanka diintiisa ay khalad tahay aad caddayso ood la imaadda adile iyo baraahiin cid kula hadli haba yaraatee ma laha ayagan hadday maanta laba iyo tobankaa kaa la taagan yihin islaamki inaad waxba ahayn cid ka hadli karto lama arko macadallaahi muxuu ahaa afartan xaboo soomaaliga markooda iskaba dhaaf marka waxaan kala jeedaa wanaagga in dadka la faro xumaha laga reebo waa waajib arrinta ayada ikhwaani ha la ogaado yaanan muxuu ahaa midi kale baail la bumbuunina ay cambeyn add waad aragteen markii doorashada ay soo dhowaato adduunka dhan waxaa qaadaan dajiij iyo cambeyn waa cambeynka laftirkiisi oo dhaqaalo lagu bixini oo baabuur la soo qaadi ayaami kadibna waa iska baktini wax aarahood reebaan lama arka oonan daal iyo dembi ahayn daal iyo dembi muu reebi marka qofkii hawsha ayada dhaqaalo ku bixina ama qofkii muxuu ah wakti gelina amaba niyada ka taageera ilaah ka baqo subxaana wa tacaala hawshaan annaga wax naga galayo maanta maalna noogama lumaayo maanta in hadda muxuu ahaa ay dad bodboodaan wax goori oon nagala qaadaan lama arka lakiin aan dhawaaqno waxaa weeyaan waid akhada allah miihaaqa aladiina uutuu lkitaab latubayinunahu linnaas walaa taktumuuna waa ballan ilaahay subxaana wa tacaala uu ka qaaday ahlucilmiga iyo qofkii hawshan aqoon u lah inuu dadku cadday hadduu caddayn waayana waxuu noqonayaa qolyihii ahlukitaabkahay fanabaduuhu waraa'a duurihim washtarow bihi amanan qaliila lacag yar diintooda ku iibsaday lacagta yar inay kaash noqoto laazim maaha xitaa qofki inuu muxuu aha mansabkiisa ku dhegnaado iyo hawlihiisa ka mid ah alcumuum masaladaas marka dalabatcilmiga iyo dadka akhyaarta ah inay arrinteeda ku baraarugsanaan waa muhiim oo waxaa weeyaan la inkiro haddii hal qof oo hawshaa ku jira aad is aragtaan ood qaraaba tihiin ama asxaab tihiin ama aad shirkad tihiin ama fulaan waa loo sheegi al war waaan dhankaas kaaba jid baash dhankan kala jirtaa isaga ha yidhah war aniga igala tag waxaas hawl anig ku taalla ma aha markaas in calayka ila albalaaq laakiin haddii intaana munkar uu dhaca oo dhammaan gacmaha laga wada laabto inkaan war waxaan fiiri bismillah gacmaha un la tagtaago saa la dhaha wax wax socdaa maaha markii dambe ummadda dhan waxaa laga yaaba inay waxaanu arkaanba khaasatan ha wax caadi ay u arkaan saxna ma aha intaasaan rab inaan baraarujiyo raallina ahaada waayahay xadiidka kun saddex boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid munkarun bitacshiir tahliil towxiidka oo kelimadaas waxaa weeyaan tawxiidka in toban laga dhigo markii laga reebo inta kale xadiidka waa صaxiix laakiin waa munkar kelimada ayada ayuu leeyahay imaamka raximah الlah nawcu aakhara nooc kale weeyaan أخبرنا علي بن حجر المروزي ثقة حافظ قال حدثنا عتاب الجزري صدوق يخطئ cataabkaas huwa ibnu bashiir weeyaan aljazari waa saduuq yukhti can khusayf khusayf ibnu cabdiraxmaan aljazari waa isna waa saduuqu sayi اlxifdi اkhtalطa fii aakhirihi wa rumiya biاlirja dhowr cirbadood ayaa ku dhacday can cikrima mowla cabdilaahi bni cabaas iqatun habtun mufasir weeyaan wa mujaahid ibnu jabr waa iqatun imaam fi tafsiir can ibni cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu ardaa qala wuxu abdullahi bn cabaas jaءa waxaa yimid alfuqaraau fuqaradii masaakiinta ayaa u yimid ilaa rasul bay u yimaadeen sal slm faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul rasuulka allow ina alagniyaaa kuwa hodanka ah yusaluuna way tukadaan kamaa nusalii sidaan u tukano wayasuumuuna way soomaan kamaa nasuuma sidaan u soomna walahum ayagana waxay leeyihiin ama u sugnaaday amwaalun xoola yatasadaquuna ay sadaqaystaan yunfiquuna ay bixiyaan fuqaradii asaa dhihi calaacal waxay kula tartamayaan adduunye ma aha guryo fiican degan yihiin iyo ilmahoodu waa labisan yihiin iyo ma aha waay ka hadlayan waxay ka hadlayaan sadaqadii khayrka ay la baxayan annaga ma awoodi karno wanaaggaas ay la yimaadeen annaga lama imaan karno faqaala nebi nabig wuxu yih sal slm idaa sallaytum haddii aad tukataan faquluu waxaad tidhahdaan subxaana allahi alaaan wa alaaثiin subxana allahi soddon iyo saddex jeer walxamdu lilaahi alaaan wa alaaثiin alxamdulilahina soddon iyo saddex jeer wallaahu akbar allahu akbarna alaaan wa alaaثiin soddon iyo saddex jeer walaa ilaaha ila اllah cashran toban jeer dhaha fainakum adinka tudrikuuna bidaalika arrinkaad waxaad ku gaartaan ood kaga daba tagtaan man duulkii iyo qolyo hodanka ah oo sabaqakum idinka hormaray waad ka daba tegaysaan watasbiquuna man bacdakum cidda idinka dambayso oon adkaarta la imaanin waad kaga hormaraysaan ayuu nabig yihi sala allahu calayh wasalam xadiidkaas marka inta kale waa saxiix laakiin in laa ilaaha ila allahu toban laga dhiga taas iyada ayaa waxaa weeyaan shaad ah weeyaan shaad ah nawcun aakhara nooc kale xadiid kun saddex boqol iyo afari kontonaad waa xadiid saxiix isnaad ah qaala imam ns alي abarna mxamed ibn xafs ibn cabd اlahi waa saduq qaala xadaثana abi abihi waa xafs ibn cabd اlahi waa saduq qaala wuxuu yidhi xadaanii ibraahim yacni ibnu طahmaan alkhuraasaani waa iqaة yugrib can اxajaaj ibn اxajaaj albahili waa iqa can abi zubayr moxamed ibn muslim ibn tadrus weeyaan waa saduuqu yudalis can abi calqama abu calqamahan waxaa weeyaan bani haashim ayaa xoreeyey asalkiisana reer fursi ayuu ahaa qolyahaas eraanton ka hadlaynay almisri waana reer masr masr ayuu ku noolaa waa iqa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda qal u abu hurayra qaala rasul a wuxu yih sal slm man sabaxa qofka tasbiixsada dubura salaati اlkhadaati salaada fajar gadaasheed miata tasbiixa boqol jeer subxaan allah yidhaahdo oo wahalala tawxiidka la yimaado laa ilaha il lahu yihahda miata tahliilatin boqol tawxiid la imaado laa ilaaha illa allahu la yimaado gufirat lahu waxaa loo dhaafaa dunuubuhu dunuubtiisa walow kaanat haba ahaatee milu aw mila walow kaanat ha ahaatee mila zabad اlbaxri badda hirkeeda oo kaleba ha noqote saas ayuu nabig l salى اllahu عalayhi waali wasalam baabu caqdi tasbiix tasbiixda oo la gunta ayuu baabkan u baab yahay waa masaladii habeen dhexdaas ah uu sheekh axmed yare la weydiinayey uu ka hadlayey tasbiixda masalada markuu ka hadlaya itibaaca sunada nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam xadيid kun saddex boqol iyo soddon konton iyo sadea konton iyo شhanaad ah kun saddex boqol konton iyo شhanaad waa xadiid صaxiixa qaala اimam النasي alي mat abarna moxamed بn cabdالأعlى wa ثiqa الصaنcani wاlxusein ibn moxamed الdarاc الsicdi waa saduuq wاlafdu lahu lafdiga xadiidka noo imaan doona isaga ee iskale weeyaan ninkan dambe oo daraac ayaa iskala hy ama daaric cafwan aلdaaric الdaaric hy waa alxusein ibn moxamed الdaaric wاlafdu lahu قال xdثna غثاm بن علي بن hujayr wa ثiqة qال xadثna الأعmش wa سulayman بن مهrاn الكاhلي wa ثiqaة habt lakinahu yudls hy عن cطاء بن sائب wa صaduq اkhتلط عan أbيه abis waxaa weya الsائب بن mالك wa ثiqة can cabdilaahi bni camr caasi radia allahu tacala anhuma qaal wuxuu yihi cbdillahi bni camr ra'aytu waxaan arka rasul llahi sal slm yacqidu atasbiixa tasbiixda isagoo gunti ayaan arkay yuu nabig yihi sala allahu alay wasalam nabigeenna muxuua gunti ayaan arkay yuu leh cbdillahi bni camr caasi radia allahu radia allahu tacala canhuma yacni inuu saas waa ka baabu tarki masxi aljabha bacda tasliim markii la salaam noqsado kadib in wejiga aanan wixii fuulay laga tirin ayuu baabkan u baabiyey dhib inaan lahayn oo wejigii muxuu ahaa dhoobadii iyo qururuxii iyo waxaa weeyaan bacaadkii fuulay iyo inaan laga tirna ay laazim ahayn oo qofku iska wadan kara ilaa wakti ayuu baabkan u baabiyay xadiid kun lix boqol kun saddex boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala الإmam النسائي عليه رحمة الله أخبرنا qتيبة بن سعيد بن جميل من طريف البقلاني وثيقة ثبت قال xدثنا بكر وهو بن مضر المصري وثيقة ثبت عن بن الhاd بن الhاd wax badan ayaan soo marnay waa يزيد بن cabداللaahi الlayثي بن الhاd ثiقة مكثر عن محمد بن إبراهيم التيمي وثiقة له أفrاad عن أبي سلمة عبدالرحمن وثiقة ثبت فقيه عن أبي سعيد الخdري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أرضاه قال وxuu yihi أبو سعيد kaana wuxuu ahday rasul rasulka al sl slm yujaawiru mid ictikaafo ayuu ahaa yujaawiru bimacnaa yactakif fi اlcashri tobanka aladii tobankaasoo fii wasati shahri bisha ramadaan bartamaheed ah waa tobanka dhexda ah tobanaa dhammaatay tobanna way dhiman tahay tobanka dhexda weeyaan laga bilaabo kow iyo tobanka ilaa labaatanka ay ka dhamaato intaas ayaa waxaa wey cashar awsad ayuu nabigan ictikaafi jiray sal slm faidaa goortii kaana u ahaada min xiina yamdii markii ay dhammaata laga soo bilaabo cishruuna leylatan labaatan habeen markii ay dhammaata laga soo bilaabo aw yastaqbilu uu ku beegan yahay ixdaa wa kow iyo labaatan yarjicu ilaa maskanihi gurigiisuu laaban jiray masjidku intuu ka guura ayuu nabigeenna gurigiisa aadi jiray sala allahu calayhi waali wasalam habeenka ko iyo labaatanaad ayuu marka wuxuu aadi jiray gurigiisa nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam o wayarjicu wuu laaban jiray man dad ama qof kaan ahaada yujaawiru macahu nabiga la ictikaafana way la noqon jireen guryahooda aadi jireen uma kadibna inahu nabigeena sal slm aqaama wuu nagaaday fii shahrin bil oo jaawara uu ictikaafay fiihi bishaas tilka leyla habeenkaas allatii habeenkaasoo kaana u ahaaday nabigeena yarjicu fiiha habeenkuu noqon jiray oo kow iyo labaatanaadka ayuu nabiga iska nagaaday meeshii la rabay inuu habeenka kow iyo labaatanaadka ah uu gurigiis ku laabto oo dhaqankiisa caadadii sida ahayd ayuu habeenka iska joogay maba dhaqaaqinba fakhaطba الnaas dadka iyuu khudbeeyey calayhi الsalaaةu wasalaam faamarahum wuxuu faray bima shaء allah alla weyn wuxuu doona oo wanaag iyo khayr ayuu nabigeena faray sal slm uma kadibna qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam inii aniga kuntu waxaan ahaa ujaawiru hadihi اcashr tobankan ayaan ictikaafi jiray dhexda ah uma intaa kadibna bada lii waxaa ii muuqatay an ujaawira inaan ictikaafo haadihi alcashar alawaakhir tobankan dambe inaan ictikaafo ayaa ii baxday faman qofkii kaana ahaaday ictikafa macii mid ila ictikaafay falyahbut fii muctakafihi meeshuu ku ictikaafsanaa ha ku sugnaado yuusan ka dhaqaaqin weeyaan waqad ra'aytu waxaan arkay haadihi aleyla haadihi alleyla habeenkan habeenkee weeyaan waa leylat اlqadr ayaan arkay faunsiituhaa waa lihilmaamsiiyey faunsitahaa ayaa qormay sooma faunsituhaa tadugoda faunsituhaa waa lihilmaamsiiyey sidaa weeyaan waa labadii muruntay oo kadib in nabiga u dhex galay ayaa nabiga lagu hilmaamsiyey alah slat slam faltamisuuha ka raadiya fi cashi awaakhiri tobanka dambe fi cashi awaakhiri tobanka dambe fii kulli witrin witr kasta waxaa weeyaan ka raadiyo waqad ra'aytunii waan is arkay asjudu anoo sujuudi fii maain biyo iyo waiinin dhooba ku sujuudi ayaan arkay nabiga sal slm saas ayaan ku riyooday ama lii ayuu nabig yihi sal slm qaala abu saciid wuxuu yidhi mutirna waxaana la waraabiyey oo roobna la siiyey leylata ixdaa wacishriin habeenka kow iyo labaatanaad ayaa roob lala siiyey fawakafa almasjidu masjidka wuxuu ku soo daay kusoo tifqay fii musala rasuuli lah sal slm nabiga calayhi sala slam meshuu ku tukanayay ayuu kusoo tifqay fa ilayhi markaasaan nabiga eegay waqad insarafa walaal qad insarafa isagoo ka soo laabtay ka soo muxuu ahaa wareegey min salaad subi salaad subax markuu salaaddii ka baxay ayuu nabiga saas issoo rogay wejhu wejigiisana mubtalun uu qoyan yahay tiinan wamaa'an dhooba iyo biyo isku jira ayaa wejiga uu ka qoyan yahay nabigana sal slm maxalushaahidka marka waxay tahay markii salaadda laga soo laga soo laabto markiiba inaad wejiga iska tirto laazim maaha inaad iska tirti dhib kuma sugna lakiin nabigeenna wejigiisa dhoobada ku taale muusan taabanin isagoo sidii ah ayuu muxuuha soo noqday shuqli badan ayuu ku jiraa shaqo badan ayuu hayaa qalbigiisu waa mashquulsan yahay bixub illaah bidikrihi bixusni cibaadatihi biducaa'ihi bilkhushuuci lahu ayuu nabigeenna kusii jeeday sala allahu calayhi waali wasalam marka wejigan tatarkiis howlahaas wax badan dan badan kuma haynin baabu qucuudi imaami imaamku inuu fadhiistay fii musallaahu bacda tasliim markuu salaam kadib inuu boosku ku tukaday uu imaamka sii fadhiyo ayuu baabkanu baab yahay uusu markiiba issii daynin xadiid kun saddex boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qala imam nas abarna qtay bn saciid qaala xadaثana abulaxwas martabadan abulaxwas oo muxuu ahaa sheikh sheikh alimaam النasaaئي haaliban wuxuu noqonaa salaam ibnu sulaym ayuu noqonayaa waa iqaة mutqinu saaxiba xadiid weeyaan saaxibu xadiid can simaak ibnu xarb الduhli simaak ibnu xarb الduhli waa saduuq tagayara biaakhirihi ahay tagayara biaakhirihi sidaa weyaan inuu tadliis ku dhacana mararka qaar way dhacdaa tadliis inuu kudhacayna ku dhacana way dhacdaa weeyaan farubamaa dallas laakiin uma badno hahay qaala wuxuu yidhi simaak can jaabir ibni samrat ayuu ka wariyey radia allahu tacala anhu ardaa qala wuxu jaabir ibnu samra saxaabigaas kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slam idaa goortii sallaa u tukado alfajr salaadda fajr u tukado qacad wuu fariisan jira nabigana sal slm fii musala meeshuu ku tukaday xataa taluca ashamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxdo riwaaya xadiid kale oo ka hadlaysa nabigeena sal ll slm fadli badan inuu ku sheegayna way jirtayo qofkii fadhiyay ilaa qoraxda ay ka soo baxday kadibna laba ragca tukada qof cumraystay ayuu la ajir yahay ayuu nabigeena sheegay sal allahu calayhi waaalihi wasalam in halkaa lagu sugnaado qofkii cilad ay haynin ama meel aan u degdegaynin ayaa loo baahanya weyaan xadiid kun saddex marka maxalushaahidka marka qofki inuu meesha ku sugnaado xadid kun saddex boqol iyo sideedii kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mt abarna axmed ibn sulayman الruxaawi wa iqa qala xadaثna yaxya bn aadam alxaafid alxuja qala wuxuu yihi xadaثna zuhayr zuhayr ibn mucaawiya weyaan zuhayr ibn mucaawiya aljucfi waxaa weeya iqaة habt aakhirkiisa waxaa weeyaan iطiraab sbramber ayaa lagu sheegay inuu ku dhacay zuhayr ibn mucaawiya wadakara aakhara nin kale oo la jirin wuu sheegay can sibaak ibni xarbin haddaan soo marnay qala wuxu sibaak ibni xarb qultu waxaan u idhi lijaabir ibni samrat waxaan ku idhi radia allahu taala an ardaa kunta waxaad ahayd tujaalisu rasuula nabiga al sala allah ala slem mid la fadhiista ayaad ahayd oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam boos la fadhiisto kunta ay a miyaad ahayd tujaalis mid la fadhiista rasul rsulka la fadhiis sal slam miyaad ahayd qal u nacma kaana rasul s sl idaa sala اfajra markuu salaad fajar tukada jalasa wuxuu fariisan jira nabigana sl sl fi musala meeshu ku tukaday xataa taطluca الshams ilaa qoraxda ay ka soo baxda dhaqankiisaasu ahaa nabigana sl slm fayataxadau asxaabu saxaabada marka ayaga adkaarta dhammaystaan iska sheekaysan jireen sheeka iska qabsan jireen oo qaarkood kulli maahan yadkuruuna waxay sheegi jireen xadiid aljaahiliya xilligai jaahiliga ay ahaayeen qisoodhinka ku dhacay iyo wacdarayaalkii dhacay iyo muxuu ahaa mararka qaar dee xaalado tawxiidka ka hor imaana iyo dhibaatooyinka ay ku jiri jireen iyo nicmooyinka ilahay hadda imaamka iimaanka u siiyey ay sheegi jireen yadkuruuna xadiid aljaahiliya wa ashicra shicirkana way tirin jireen waa shicirka xasanka ah oo bannaan weeyaan wayadxakuuna markaasay weliba qosli jireen yaa iyaga dhexdoodii si fiican ba u hasaawi jireen radia allahu taala ardaahum diintan dee diin ma ahan qofka daa'iman inuu eh, dul taagan yahay matam amaba janaaze inuu dul joogoo kale maaha in la kaftamo oo la qoslo oo la farxo oo wanaag la sheego oo dhib ma laha wamaa jacala alaykum fi diini min xaraj haddii kollayba barwaaqa iyo muxuu ahaa farxad lagu jira qofku muminka ah ya ayaa ku habboon inuu ku jiro adduunkan qalbiga abcan inuu xasuusnaado allah saxwa laakiin macneeda maaha inaad janaaze fadhido macneeda maaha abadan kadibna u fiirsada marka nabigana sal sl muxuu samayn jiray marka ayaga qoslaan muxuu samayn jiray wayatabasamu sala allahu alayhi waali wasalam nabigeena wuu moosoon jiray nabigeena wuu moosoon jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam mararka qaarna sida riwaayaad kale soo martay marka saxaabada ay sheekeeyaan oo xitaa nin baa jiri jira la yidhahdo magaciis mataqaanaan ninka nabiga ka qosisiin jira alayh sla ya aye eh, magaciisa laqabkiisana ximaar a nabigu u imaan jir sal slam markaas nabig ka qosjin jir nabiga oo oogah iskugu yar aadaneen marka ayada ala slat slam oo de murugo iyo ila humuumta muslimiintan afuuleysa ah ala slat slam iyo waxyigii culayskiisi iyo xaalada markaasuu nabiga ala slat slam intu u imaado ka qosjin jiray aad waxuu ahaa dhiifoono aad u qiimo badan markaasaa mararka qaar nabigeenana wuu asna isagoo meel fadhiya intuu u yimaado dhagaha intuu qabta ayuu dhihi jir man yashtari minii hada alcabd addoonkan iga iibsani markaasuu dhihi jiray idan satajidunii kaasidan mid marka aanan badeeca yani aanan markay badeecada baarta maxaa la yihahdaa waa baaritaan wax baaray oon qiimo laga maxaa lahayn oo wax iibsana aan la arkeen aan la arkin ayaad arki aad heli lahayd leeyahay markaasaa wuxuu dhihi jiray walaakin lasta cinda اllahi kaasidan ow kama qaala sala اllahu alay waslm laakiin ilaah agti mid baaray kama tihido qiimo badan baad ka marka saasuu ahaan jiray nabigeena sal slm mabda muxuu ahaa ma ahaan jirin nin un janaaza dul fadhiy ma ahan jirin sal ala slm saxaabada wuu la kaftami jiray waxaa weeyaan waana badan yihiin misaaxu nabi sal slm xitaa rasaa'ila lagu qaatay nabiga kaftankiisa rag baa rasaalo majisteer ku qaateen marka wax sahlan maaha waay marka in halkaa la fadhiyo oo ilaa qorax bay ka soo baxda hadiga nabigana u yahay sala allahu alayh wasalam baabun insaraafi min asala salaadda in laga soo rogmo qofka salaadda markuu ka soo baxo uu ka soo gidoomo ayuu baabkan u baab yahay saas weeyaan marka assalaamu calaykum waraxmat assalaamu calaykum waraxmatullah i dhacdo maxaa la samaynaya ama meeshu baa la qotomi danka xagga loo sii may waa laga soo gidoomi haasatan imaamka xadid kun saddex boqol iyo sagaal iyo kontonaad sifadii ayaa marka laisu sheegay habka loo soo rogmi iyo dhanka laga soo rogmi ayuu muxuu xadiidka axaadiista ay ka warrami doonaan xadiidka kun saddex boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasaaئي caleyh raxmat ullah akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaثna abu cawaana abu cawaana ma taqaanaan alwadax ibn cabdillaah alyashkuri waa iqat habt can sudiy sudiy ninka la yidhahdo ismaaciil ibn cabdiraxmaan asudiy laba sudiy ayaa jirta asudiy الصagiir wasudiy alkabiir labadaa weeyaan sudiy alkabiirka waa marka ninkan waa saduuq yahim warumiya bitashayuc tashayucna waa lagu yara aggiisa waa lagu yara sheegay qaala wuxuu yihi sudiy sألtu waxaan weydiiyey anas بn malik ayaan weydiiyey radia الlahu ta arda khadima rasul lah sl slm kayfa sideebaad kayfa sideebaad ya kayfa sideebaan ansarifu u soo laabmaa idaa sallaytu markii aan tukada salaad markaan ka baxa shidaan usoo laabmi oon salaadda ugu soo gidoomi dhanka aan ujeedi maaha dhan aan ugu jeesani can yamiini miyaan u laami midig oo caniya saare mise bidaxdayda qaala wuxuu yidhi amaa ana aniga miya saa yaa dhihi anas maalik radi allah tan arda fa akaru maa shay kan ugu badnaan badan oo ra'aytu anaka rasuula rasulka sal slm yansarifu isagoo muxuu ah ugidoomi ama usoo laami can yamiinihi ay ahayd w dhanka midigtiisa markuu nabigeena ala sl slam salaada ka baxa uu ka salaam noqsado dhanku usoo gidoomi waxay ahaan jirtay dhanka midigta ah oo dhanka bidaxda ah uma badneen weyaan cilmigiisa ayuuna ku xiray isaga aqoontiisa ila mararka qaar waxaa weeyaan safka dambaad ku tukani oo kadibna maba arkaysidba hadda qofka aanan ku tukanin qaybtan hore ama aan ku tukanin qaybtaa dhaxda amaradaani waaana ay gaarsiino ku tukada kor amaba meelaha ku tukada ama fasalada ma imaam meel mxuu ahaa dhan u gudoomiyu garan karaa wuu qiyaasi un aaliban sigiska aimada dujiyey dhankaas midigta ma usoo laamaano mxuu ahaa ayuu dhihi inkastoo dh markii lasoo laama ma intaa loo joosani <laughs> mise dadka lasoo qaabili ay baab kala tahay marka waxaa weeyaan cabdulaahi ninka la yihahdo anas bin malik marka wuxuu sheegayaa isaga inta ugu badan oo nabiga arki jira sal slam inay ahayd dhanka midigta inuu usoo leexdo oo dhankaas markuu soo laama uusan bidax u laamini midig u laamo sidaa weyaan saas ayaan arka weyaan saas ayuu leeyahay kow xadiid kun saddex boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadid saxix isnaad isna qaala alimam nas alي mat abarana isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala anba'ana baqiya ibn waliid saduuqu saduuqu kaiiru الtadliisi can الضucafaa ya xadiidan ka booday cafwan waaya xadid kun saddex boqol iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixa qala imam nas alي abarana abu xafs cmr ibn cali fallaas wa iqaة xaafid qala xadaثana xamn sacid اqaطan waa imaamkii qala xadaثana acmash can cumaara cumaara ibn cumayr التmيمي weyaan ثiqة ثبت عن الأسود بن يزيد النخعي wa ثiqة مkhضرم مktir فقيه qala wuxuu yihi qala cبدالله cبداللahi haddii la iطلاaqayuu noqonaya بن مسعوud رaضي الله ta q ه بد لله بن مسعوud qala cبداللahi qaala wuxuu yidhi qaala cabdullahi wuxuu yidhi laa yajcalanna yuusan yeelin axadukum midkiin lishayaani shayaan min nafsihi naftiisa juz-an qayb yuusan ka siinin naftaada shayaan qayba ka siinin o yaraa uu u arka anna xatman waajib calayhi korkiisa inuu ahaaday anlaa yansarifa inuusan u gidoomin ilaa can yamiinihi dhankiisii midig midig mooyane laqad ra'aytu waxaan arkay rasuullah anaka sal slm akara insiraafihi gidoonkiisa inta u badan ay tahay can yasaarihi badaxdiisa ayaan arkay ayuu leeyahay radia allahu tan ardaa laba ninoo marka aan kala dhicin oo midna khaadimka nabigeena labadaba khaadimka ay ahaayeen ayaa midna wuxuu leeyahay ani inta badan waxaan arki jiray dhanka midigta ah midna wuxuu leeyahay dhanka bidaxda u badnayd soo saa nin walba marka wuxuu sheegay wuxuu arkay laakiin markaad fiirisaan nusuusta shareecada iyo nabiga dhaqankiisa siduu ahaan jiray sal ll slam iyo axaadiista kale oo insha alla qaarkood noo imaan doonta waxaa weeyaan inta badan inay ahayd dhanka midigta ay u badanaysaa waxaa ka mid ah nabigeena sal slm kaana yuxibu التayaamun fii طahuurihi markii dambe akri maxay ahayd wa fii شhanihi kulihi hanigaas laga hadla waayo ashaan alxasan waa laakiin masqushi iyo baabkeeda waa baab kale marka waxaa laga yaaba marka kifada inay rajaxnaato badnaanta inay u badnayd dhanka midigt inuu nabigu leda lakiin dhanka badaxda inuu lexdana ay mararka qaar aan la weynayn nacam haye ku noqdo hahay yaraa inuu arko xatman waajib calayhi korkiisa allaa yansarifa inuusan u leexanin usoo laamin insiraafka ilaa can yamiinihi yacnii adig had inaad isku waajib ugu dhigto oo naftaada aadun dhanka midigta bes ah inaad isu leexiso aad waajib iskaga dhigto meel kale uma leexanaysid sidaas maan ufahmana kolleyba saan ufahansan waa sida ayada ma wax kale kuu muuqdo jaak la khayr waayahay marka waxaa marka ay xoojinayaan eh, nusuusti kale oo ka baxsan labadan xadiid in nabigeena sal l slm wixii wanaag midigta u badan jiray calayhi الsalaatu wasalaam wa calayhi waa tii horaan aan dhowr jeer uga hadalnay masalada kabaha qaadashadood kabaha qaadashadood oo niri eh, in lagu qaato midigta iyo badaxda lagu qaato kee haboon kaba maanta haddii hadda lagu keeno oo kaba lasoo isticmaala dhoobada nairobi amaba ay makaan inaad midigt ku qaadato inaad daxd ku qaadato kee nusuusta ama maqaashida shareecada u dhow kitaab io kabaa lagu keenay kitaab qur'aanna musxaf iyo waxaa lagu keenay io kaba ama kitaabkan sunan nisaa axaadiista nabigan ay ka buxi sal slam ayaa lagu keenay marka kee habboon inaad bidid ku keeno bidata ku haboon ya culamaale she maxamed karooda lagu qaata ha laakiin hadda caawadan aan fadhino haddii aad albaabka fadhiisato ood intaa korsi qaat halka intaan salaadda marka la addimay aad fadhiisato waxaad arkaysaa nin kitaab bidaxta ku wato kabihin midabkooda haddaad arki meel dheer maaha hadda hadda xaqiiqo waad inaad arkaysa caaw ama haddii aad caawa arkin aad beri aragto shaki ma lahan maxay ti lakin arrintaas ya shee jazaaka allah khayran kole inaa jahal ahena laga yaabaa oo iska caadi ay noqotay mararka qaar qof yani caalim ahaaba saa u wadani dalabat cilmiga kitaab yaa wadaniba kitaabka waxaa wadanaya sheekha in daalib cilmiga inta badan wato jahli maba ahaba laakin waa la qabsi strska <laughs> renairobi uh, waa loo cudurdaari ummadaha kale waaa laga in loo cudurdaari renairobi laakiin qofka nairobi jooga inuu waalanya inuu dhimar qabo mararka qaar amaba xataa qofka yani aroortii kalihii habeenkii isagoo meel uu u socda aan aqoonin ayuu sareed ku duldhici subaxdii uu soo kici yani ti saas subxaan allahi alcaiim yani weli qolye oo ka imaada meelahaasna annaga ay waay leeyihin ar waktigiina barako badanaa bismi illaahi araxmaan waa nala yaabayaan haddii hadda aad noistan meel dheer gaarisan haddii aad tagto ood isbuuc soo joogta adigoo bini aadan noqda ad soo tegi bini aadan caadi ah. waxaan kala jeeda bini aadam waa nahay shaki ma lahan laakiin adigoo wakhtigaagii qiimihiisa arkay oo ka faa'iidaystay subaxdii aad soo kacday ilaa qoraxda ku dhacday wax aad qabatay maanta ama wax kuu hirgelayna ma jiraan maanta laba iyo tobankana haddii aad waraaq yar intaad la soo baxdo aad ku qorqorato maanta wixi aad qabsan lahayd nairobi oo toban shay qorato tobankaas haddii shan ama saddex ama laba ay kuu hirgalaan sujuudu shukri aad la dhici laakiin northistan haddii aad tagto meelihii kale ka soomaaliya ayadaba sheegi kaba sii fiican aan filaya northistan haddii aad tagto ood labaatan ama soddon shay maanta qorato soddonkaas intay kuu dhammaadaan ayaad leeda warniyo maxaa qabtaa waa waa daale indhahaad maalintii waa kuu noqonaysaa toban maalmood marka nairobi in strs u noqdo sheekh waa waa baabkaas xaqiiqa waxaa weeyaan oo wax lagu curdaari karo nairobi de haddii muxuua ah, aan khalad ka sheegan halii sheegay oo rag waktigood ilaah u barakeeye ay joogaanna waa laga yaaba dad ilah waktigood barakeye u badan inay joogaan shaki ma laha laakiin waxaan ka hadlayaa lilaqlab lilaqlab mashquul nasal allah asalama walcaafiya waaya waxaan u gudbayna xadid kun saddex boqol iyo kob iyo lixdanaad waa xadid saxix isnaad qala imam nas alay mt abarna isxaq ibn ibrahim alxandali qaala anba'ana baqiya baqiya ibn اlwaliid waa taqaanaan saduuqu kaiir الtadliis can الضucafaa ma garateen laakiin xadiidkan qaala xadaثana zubaydi kan asaga war ma lahan waxaa noo warramay marka meel laga far laga saaro ma laha kan qala wuxu xadaثana zubaydi zubaydigaas waa moxamed ibn اlwaliid waa iqaة habt iqaة habt weeyaan waa yahay ana maxaa idin qoran ana makxuulan makxuul ninka la yidhaahdo waa iqa xadaa wuxuu u sheegay ana masruuq ibn ajdac waa iqaة faqiih mkhadram caabid xadaa wuxuu u sheegay can caaishaةa um اlmuminiin radia الlahu ta an ardaha qaalat inay tiri caaisha ra'aytu waxaan arkay rasuula rasulka a sal slm yashrabu isagoo biyo cabi amaba cabitaan cabi caanaha noqdeen biyaha noqdeen qaa'iman isagoo taagan iyo wa qaacidan isagoo fadhiyo qaa'iman xaggey ahayd biyaha biru zamzam ayuu ka cabaayey ayaamulxajka ay ahayd wa qaacidanna waa sida uu nabigan u badnay sal slm wa yusallii isagoo tukani xaafiyan isagoo kabala'aana hoon kaba wadanin iyo wamuntacilan isagoo kaba wato waan arkay wayansarifu isagoo salaada markuu ka baxa kadibna usoo leexani can yamiini midigtiisa usoo leexani iyo can shimaali badaxdiisa labadaba arkay ay leedahay ayaan arkay ay leedahay um lmuminiin allahu taala ardaha marka in bidax iyo midigba loo leexan karo marka salaada laga baxa ayaa marka iyadna ay caddaynaysaa laakiin agarka siduu ninka ninka la yidhaahdo sheegay anas ibn malik dhankaas in loo badiyo nusuus kaloo badan ayaa iyadaysa weyaan baab waqt waqti iyuu baabkan u baab yahay aladii wakhtigaas yansarifu ay mxuu aha gidoomaan fiihi wakhtigaas annisaau dumarka min asala salaadi masjidka nabigeena sal slem waa la wada tukan jiray dumarkana gadaalay ku tukan jireen raggana horay marka dumarka markii salaadda laga baxa goormaay salaadda eh, ka tegayaan meeshii lagu tukaday oy guryahooda u laamayaan iyo meelahay ka yimaadeen asalaamu calaykum kadib mise dikri ay sii wadaana way sii fadhinayaan baabkan u baab yahay arintaas waxay ku xihantay kolleyba waa noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacala haddii hal meel lagu wada tukana ama hal albaab laga wada baxa waa sida noo imaan doonta laakiin haddii albaabo kala duwan ay yihiin oo isku meelba aan la jooginoo laba masjid lagu kala dukani waxaan u marka iyada wax khiyaar ka looga qaada ummadda inay jiraynin inay jiraynin oo maqsuudkii la rabay amaba arinta laga baqaayey arrintii laga baqaayey oo loo dumarka ay u degdegaayeen ee meesha ay ka baxday ayaa laga yaaba wallahu aclam xadiidka kun saddex boqol iyo iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas alي mt abarna cali bn khashram almarwazi weeyaan qaala anbana ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq asabici wa iqaة maamuun can awsaaci awsaaci waxaa weeyaan cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci adimashqi ashaami waa imaam ahli shaam can zuhri wuxuu ka wariyey maxamed shab zuhri can curwat bn zubayr raximah llah raxmata waasica can caaishata wuxuu ka wariyey umna caaisha radia اlahu taala ardaha wacan abiha wacan baqiyati صaxaabati rasul lah sal slm raxima jamiica ruwaat qaalat waxay tiri umna caaisha kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen yusaliina kuwa la tukada maca rasulilah la tukada sal slm alfajra salaada fajr fakaana wuxuu aha nabigeena sal slm idaa salama markuu idaa salama markuu salaam noqsada insarafna dumarkii kuwa laama ay ahaan jireen mutalaficaatin xaal ayyihiin kuwa isku duduubay bimuruudihinna mirdigooda go iyo e, garaysyadii iyo dharkii ay wateen ayagoo ku duduuban ayay muxuu ahaa gidoomi jireen falaa yucrafna lama garan jirin min alhalasi yani humamowga ama humaaga iyo mugdiga jira awgiis lama garan jirin marka dumarka markii salaada laga baxa markiiba way dhaqaaqi jireen radia allahu tacaala canhum waardaahuna saxaabiyaadka saasay ahaayeen baab nahyi reebliska rabiyu baabkan u baab can mubaadarati imaami imaamka in lagala degdega biاnsiraafi in laga gidooma min aلsalaad salaada imaamka xadiiu keeni doonaa xadiidkaas marka hadduu ula jeedo hadduu ula jeeda markii la salaam noqsado kadib imaamka oonan meesha ka soo kicin in laga taga hadduu ula jeedo daliil meeshaan uma muuqdo laakiin hadduu ula jeedo salaamo noqsiga inaan imaamka lagala hormarin waa sax daliilna uu yahay weeyaan xadiid kun saddex boqol iyo iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas alي mt abarna cali bn xujr almarwsi wa iqaة xaafid qala xadana cali musir alqurayshi wa iqaة lahu qaraa'ib bacda ma adara markuu indhabeele kadib ayuu muxuu aha qaraa'ib lahaa can mukhtaar ibn fulful mukhtar ibn fulful albصri wa saduuq lahu awhaam hay can anas ibn malik wuxuu ka wariyey khaadim rasul lah sal slm qaala wuxuu yidhi anas ibn malik sallaa bina rasul nabiga ayaa na dujiy sal slm daata yowmin maalin maalmaha ka mid uu na dujiyey uma intaa kadib aqbala calayna biwajhi wejigiisa ayuu nabiga nagu soo beegay ama soo aadiyey faqaala wuxuu yidhi innii aniga imaamukum imaamkiina ayaan ahay falaa tubaadiruunii ha igala degdegina birukuuci rukuucda igala degdegina walaa bisujuud sujuudina ha igala hormarina ha igala degdegina walaa bilqiyaami istaagitaanka walaa bilinsiraaf iyo ka noqoshada salaadda amaba ka bixitaanka salaadda insiraafka marka waa salaamo noqsigi noqsigii sida muuqata wainii ana araakum waxaan idinka arkayaa min amaami hortaydo wa min khalfi gadaal waan idinka arkaya waan soo marnay arrinta iyada ah waxyaabaha nabigeena khaaska u lahay ka mid ahayd sala allahu alay waslem uma intaa kadibna qaala wuxuu yidhi waladii allih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay low ra'aytum haddii aad arki lahaydeen maa ra'aytu waxaan arkay ladaxiktum qaliilan in yar ayaad qosli lahaydeen wala bakaytum waxaad oyn lahaydeen kaiiran in badan qulnaa waxaan idhi maa ra'aytu ya rasul rasulka maxaad aragtay qala wuxuu yhi ra'aytu waxaan arkay aljannata waannaar naarta iyo jannada ayaan arkay nabiga sala اla alay slam marka jannada aan arkay iyo naarta aan arkay haddii aad arki lahaydeen oohintiina waa badan lahayd qosalkiina waa yaraan laha yuu nabig sala allahu alayhi waaalihi wasalam yani qofka ilaahay u waafajiyo subxaana wa tacaala inuu qalbigiisa ka arka jannada oo kadibna shawqeedii iyo jacaylkeedii inuu cibaadaysta alla inuu xuso inuu alla ka baryo uu uh, ku xambaaro naartina qalbigu u ka arko iyo ilaahay wuxuu diyaariyey maadaama nusuustii ay ku cad yihiin axaadiista iyo aayaadka qur-aanka ah kadibna ilaahay subxaana wa tacaala intuu ku ilhaamiyo ilaahay u waafajiyo inuu naarta ayada badbaadadeedii ama qowl ama ficil ama qalbi waxaa weeyaan siduu ugu badbaadi lahaa u waafajiyo waxaa weeyaan waa nicmo aad u weyn wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim nasal allah an nakuuna min haulaa ilaahna waafajiyo inaan kuwa jannada iyo naarta yacni markay ilaahay caabudaan jannadiisa iyaga oo qudarayna si dhab ah naartiisana si dhab ugu baqaan kuwa alla u caabuda leyla nahaar inuu ilahay laga dhigo subxana watacala wamaa dalika cala allahi bicasiis fadliga ilahaynu aad buu u weynyahay nacam baabu hawaabi man sallaa maca alimaami xataa yansarif baabu man sallaa qofka tukada baabu hawaabi man sallaa qofka tukada hawaabtiisa ayuu u baab yahay maca alimaam imaamka la tukada xataa yansarifa ilaa imaamka oo weeyaan salaada ka baxa insiraafkan marka ya waxaa noo imaan doona insiraafka asaga ah xadiidkan soo socda ayaa noo imaan doona marka insiraafka hore iyo kan inay isleeyihiin salaad ka bixitaankii ayaa waxaa weeyaan ayaa waxyaabaha loo deliishanay ka mid tahay xadiidka kun saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih ramat lla abarna ismacil bn mascuud aljaxdari wa iqa qala xadaثana bishr wa huwa ibn mufadal albصri wa iqaة tabt caabid qala xadaثana dawuud ibn abi hind alqushayri wa iqaة mutqin kaana yahimu biaakhirihi markii dambe uu weynaaday wahmi iyo ismoodsiine ayuu ku dhici jiray can waliid ibni cabdiraxmaan hy waliid ibn cabdiraxmaan ninka la yidhaahda waa iqa can jubayr ibn nufayr alxadrami waa iqatun jaliilu mukhadram hy hy can abi dar abi dar waa jundub ibnu junaada junaada weeyaan waa saxaabi jaliilkaha qaal wuxuu yidhi abu dar radi allahu ta arda sumnaa waxaan soonnay maca rasuul ayaan la soonnay sala allahu alay waslem ramadaana bisha ramadaan ayaan la soonnay falam yaqum manala istaagin falam yaqum bina annaga qiyaamuleyl nalama noolama istaagin annabi nabigana sal slem oo inuu qiyaamuleyl inuu istaago oo annagana muxuu ah aan la tukanna nabigu muusa samaynin xataa baqiya ilaa uu ka soo haray sabcun toddoba min ashahri bish ay ka soo hartay oo labaatan iyo saddex laga gaaro waayahay faqaama bina markaasuu nabigeenna nala istaagay qiyaamuleil ayuu imaam nooga noqday xataa dahaba ilaa uu ka tago naxwun min ulu اleil habeenka saddex meelood hal meel wax u dhigmo ama la mid ah ilaa uu muxuuha ah ka taga taqriiban afar saac amaba meelahaas wuxuun loo gaaro iyo bar iyo waxay noqotaba ama shan saac waxay noqotaba ilaa habeenkii mararka qaar lixduu geli marna wuxuu geli todobada waa ah, waktigaa kala duwan uma intaa kadib kaanat waxay ahayd uma intaa kadibna kaanat waxaa gashay dhah saadisatun habeenkii lixaad habeenkii ay lix eh, ka dhineed weeyaan habeenkii lix ay ka dhineed kaanadan waxaa weeyaan kaanada naaqisadayd maaha waa kaanadii faacilka qaadanaysay oo taamka ahayd sidaa weeyaan uma intaa kadib kaanat waxaa ahaatay saadisatun habeen lixaad falam yaqum bina habeenkii lixaadka ahaa oo lix ay ka dhinayd muusan nabigeena sal slm qiyaamuleil nalama istaagin oo imaam nooma noqonin falama goortii kaanat alkhaamisatu habeenkii shanaad oo labaatan iyo habeenkii han iyo labaatanaadka ahayd qaama bina wuu nala istaagay xataa dahaba ilaa u ka taga naxwun min shati leyli habeenka nuskiisa wax u dhigmo amaba wax ku dhow ilaa muxuu ay ka tagto ilaa lix sac taqriiban wii agagaarkeeda qulnaa waxaan ya rasu rasuulka allow waxaan ya rasu rasuulka allow low nafaltana haddii aad noo ziyaadan lahayd qiyaama haadihi leyla habeenkan istaaggeeda aad inta aad gaarsiisay aad nooga sii kordhin lahayd lakaana munaasiban mid munaasib aad u fiican ayuu ahaan lahaa kow qaala wuxuu yidhi ina arajula ninka ama qofka idaa sallaa hadduu la tukada maca alimaami imaamka xataa yansarifa ilaa uu imaamka salaadda ka baxa xusiba lahu waxaa loo xisaabaa qiyaamu leylatin habeenka istaaggeeda ayaa loo xisaabaa qiyaamu leylatin habeen inuu habeenka dhan taagna ama habeenka istaaggiisa ayaa loo xisaabaa qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib kaanat waxaa ahaatay alraabica habeenka afaraadkii ahayd oy afar habeen ka dhiman tahay oo labaatan iyo markaa maxay joogtaa lixay joogtaa falam yaqum bina nabiga sal l slm nalama istaagin oo imaam nooma noqonin falamaa goortii baqiya uu soo haray maxaa idiin qoran maxaa idiin qoran ulu mid alaaun alaaun yay u qoran tahay alaaun dhaha marka ulu marka qalin cashara falamaa goortii baqiya uu soo haray alaaun cawal saac kaaga waxba waa tari waay xaji waxba waa tari waay waaye falamaa goortii baqiya uu soo haray alaaثun saddex oo min ashahri bisha ay soo hartay waa habeenkee waa habeenkee laylatqadarki waa caamada laylatqadarkeed ama muslimiinta intooda badan habeenka laylatqadar ku ah waa laylatulqadar ku ah wayaxaqi lahu waxaa weeyaan inta saxaabaa ku dhaaran jirtay inay labaatan iyo todobada laylatulqadarka tahay lama koobi karo oo ilaahay muxuu ahaa maga isku dhaaranay a ku dhaaranayaan o falamaa goortii haddana waad aragteenoo xaramka maka iyo madiina habeenka labaad todobada weliba khaasatan aafaaqda masar iyo eshiya ummadda ka imaado habeenkaas labaatan iyo todobada markay dhammaato waa la guuray khalaas laylatulqadarka waa dhammaatay diyaaradihii <laughs> iyo baabuurti khalaas la kala guur xitaa waxaan garanaya maraan eh, qolyo eh, carab ah aan imaam u ahaynay taqriiban labada kun iyo sagaashan sagaalkii oo meel xinaakeeli yihahdo oo magaalada madiina dhankan bariga ka xigta boqol iyo kilomitr meelaha jirta ayaa anagoo dhowran aadi jirnay oo mar baan kaga sheekeymayna nin meesha nooga dhiban gaaray marka markaan meesha aan muxuu ahaa aan labaatan iyo todobada habeenka aan dhammayno khalaas aimadii marka caadiga ahayd odayaashii carabta ay meesha ku har adink waa lehay khalaas ramadaan kuu dhamaaday iska cumraysta marka taga baabuur intana la siiyaa marka aan aadi jirnay xaram halkaas aan jirnay waxaan kala jeedaa marka yani war wax hadda dhaqana oo jira waana muxuu ahaa meel cidlana laf cadna toobin kuma hayaane xadiidkan iyo xadiid la mid ah ay ku dhegan yihiin waaya o uma kadibna kaanat waxaa ahaatay alraabicatu falam yaqum bina falamaa goorti baqiya uu soo u baaqi noqday alaaثun min ashahri saddex bish markay ka hartay oo habeenka labaat todobaadka ajooda la jooga arsala nabigu wuxuu adeeg u diray ilaa banaati gabdhihiisi iyo wanasaa'ihi dumarkiisii xaasaskiisii ayuu u diray in muxuu ahaa ay yimaadaan adeeg u diray wa xashada annaas dadka iyuu mar nabiga soo aruuri sala allahu calayhi waali wasalam fa qaama bina markaasuu nabiga nala istaagay ood imaam noo noqday xataa khashiinaa ilaa aan ka baqno an yafuutana inuu naga tago alfalaaxu suxuurta ay naga tagto liibaanti waa suxuurta yani xili dambe ayaa la gaar waa xilliga anaga aan gaarno waa taqaanaano maxaa ka dhinaan xilliyada annaga aan qiyaamo ka baxno amaba tahajudka aan ka baxno toban saaca laga baxaya marka marka waxaa ka dhiman ugu badnaan afartan daqiiqo iyo kasii ka dambe mararka qaarna gaara laga yaaba o uma kadibna lam yaqum bina lam yaqum muusa nala istaagin bina annaga shay-an waxna oo min ashahri bish ka mid ah habeenkaas labaad todobada u dambeysay mujadan khalaas qaala daawuud wuxuu yidhi qultu waxaan idhi mal falaax oo ruwaaddi ka mid ah waxaan idhi mal falaax falaaxna muxuu ahaa ahy waa daawuud ibn abi hind ninka dhihi falaaxa muxuu ahaa qala wuxu asuxuur waa suxuurta weeyaan marka imaamka maxalushaahidka marka maxay tahay maxalushaahidka wuxuu yahay ina الrajula ida صalىa maca اlimaami xataa yansarifa xusiba lahu qiyaamu leyla lidaalika xadiidkan wuxuu xujo ku yahay oo qoortu uu gelayaa akhyaar ku tukanaan xarameynka iyo meelaha la midka ah magaalaad imaaday labaatan iyo saddex ragca la tukani kadibna wadaaddo xamaasaysan ayaa imaani oo raggeenni ah raggeenni rag ka mid a ah imaani markaas waxay leeyihiin kow iyo tobanka hadda kaba sooqaad jaamiya moska jaamiya moska waxaa lagu tukadaa labaatan iyo saddex ragca waa taqaanaa wax dhibna ma laha intan waxaan ku tukanaa kow iyo toban ragca ayadna waxba dhib ma lahan meelaha qaar waxa lagu tukada soddon in la ragca dhibna ma lahan hadda maxaa boos lagu faahfaahiyana ma joogo marka daf ay leeyihiin jaamiy ay tegayaan meel dheer ba aadinba jaamiy ay tagayaan markay soo afuraan kadibna waxaa weeyaan kow toban ragca ay ka siinayaan amaba waxay tukanayaan afart hore ay la tukanayaan waxay la tukanayaan cafwan sideed hore ay la tukanayaan markay sideeda tukadaan ama tobanka tukadaan tobanka tobankay tukanayaan kadibna asalam alay sl marku yara soo baxaya qaybta dambe oo mxu ah, halkaas ayuu hal ragca ka siinaya kadibna <laughs> maqaayadaan mataqaanaan oo townka java iyo meelahaas mxu ah, hadda kuwa soomaalida ay fureen kolley baaba de hadda waa sii bateenba halkaasu fariisa waa qaxweynaya marka halkaas iska fariisani muslimiintan xaggee joogaan allah hortaagayn subxana wa tacaala waqtigiisa xataa qof inta baxay iska saaxday ama reerkiisa aadimaaha meel iska fariisani xaramka marka la tagana waxaa weeyaan marka ay ko iyo tobanka raka markay tobanka tukadaan alka ragca ay ku daraan daf ay leeyihiin muxuu ahaa meelahaas gurigaa dheeroo muxuu ahaa kacbada ku dhegan iyo hilton iyo meelahaasaa la fuulay halkaasa laga qaxweynayo halkaasa lagu shakaynayo waayo waayo howlaa la geli markaad weydiisana waxaa lagu soo deliishanayaa xadiidka nabigana sal slam uman caaisha ay dhihi jirta nabigana sal slm ramadaan iyo kayr ramadaanba toban iyo ko ragca muusan dhaafin soo ma hayn halkaasay ku dhegayaan culimada marka waxay u daliishadaan ay qoorta ugeliyaan xadiidkan ajarkaas ma helaysaan ayaa lagu yidhi xadiidkan ayaa loo daliishaday marka qofka raba inuu habeenkii dhan qiyaamo leylka qaato baashaan yaroo muxuu ah shoodkaadka amaba deg deg lagu gaara inta la iska dhaafo imaamkaas ilaa aad salaada ka salaam noqsada joog markuu salaam noqsado kadibna meesha ka bax intaa waxaad ka helaysaa in qiyaamu leylka habeenkii o dhan inaad salaad u taagnaad inuu ilahay ku siiy subxana wa tacala dalik fadl اllahi yutiihi man yashaa wallahu du lfadl cadiim waayahay baab ruqsa ruqsa ayuu baabkan u baabiyey imaam imaamka loo ruqseeyo fii takhai riqaab الnaas riqaab الnaas dadka qoortooda inuu ka tallaabsado haddii arrin keenaysa ay jirto ama gadaal uu ka yimaado amaba jidka laba mar uusan haysanin in loo ogolaado ayuu baabkan u baab yahay laakiin dadka ma'muumiinta ah in ay mxuu ahaay ay waxaa weeyaan ka tallaabsadaan khaasatan jimcada lama ogola xadid kun saddex boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasa alي mt abarna axmed ibnu bakaar alxarani waa saduq qaala xadaana bishr ibnu sariy abu waxaa weeyaan ibnu sarigan waa abu camr alafwah albasri alwaacid nin wacdi badan ayuu ahaa iqatu mutqin mutqin weeyaan waxaa lagu sheegay marka ninka asagaa inuu qolyahan khawaari la yidhaahdo jahmiyada waa qolyo inkaar qaba oo eh, hadda farac badan baa ka dambeeya weli waxay dhaleena jooga lakiin magaca jahmiyada kuwa hadda ma joogaan jahm jahm ibnu safwan la yihahdo ayaa oday u ahaayoo tawxiidka iyo islaamnimadaba waxaa kaaga filla kuleeyahay mujarad almacrifa haddii inaad ilaahay jiro ood waaxidii qalbiga aad ka garato carab inaad kaga dhawaaqda uma baahnid inaad waxaa weeyaan aad eh, haba yaraate eh, aad xataa taصdiiq aad rumayse laazim ma aha waxaan laazim ahayn in waxaa weeyaan aad xibnaha kaga camal fasho marka iimaanka waxaa kaaga filan mujarad almacrifa nin baabkaas qaba ayuu ahaa marka fikirkaas inuu qabo ayaa lagu tuhmay waana jirtay laakiin wuu ka tooba keenay gacmuu ka taagtay wataab wuu ka tooba keenay wtaa'ibu min adembi kaman laa demba lahu sidaa weyaan marka ninka la yihahda marka bishr ibnu sariy waa ninka isaga ah ayaa wuxuu ka wariyey maxaa idin qoran can cumar axsanta can cumar camar ma ahan camar iyada waxaa la saaraya wawga waa laga jari meesha cumar waa bidami اlcayn camar ma cumar can cumar ibnu saciid ibnu abi xusein annawfaliy waa iqa can ibn abi muleyka cabdullaahi ibn cubaydillaah ibn abi muleyka way waa iqat faqiih can cuqba ibnu xaariث almakiy النwفلي waa صحaaبي جليل ah رضي الله ta ارضa qال وxuu yidhi صalaytu waxaan la tukaday mع النبي ayaan la tukaday sل sلم الcصر صلاada cصر بالmadينةi magaalada madiنة ثuma kadib انصرفa nabiga wuu salaadii ayuu ka baxay عalayhi الصلاaةu وaسلاaم yتahaطأ isagoo ka tallaabsani رiqاab الناas dadka qortooda sariican deg deg weliba ugu tilaabsani xatىa تacajaba النaasu dadka ilaa la yaaba لsurcatihi deg degiisa fataبcahu waxaa raacay bacضu أصxaabihi صxaabadiisa qayb ka midna way raaceen fadakhala calىa bacضi aswaajihi xaasaskiisa muxuu ahaa qaab qayb ka mid ah ayuu guryahooda galay uma kadib kharaja wuu soo baxay nabigana sal slm faqala wuxuu yidhi saxaabadu waa la yaabay dhaqanka nabiga sal alay slat slam xadiidkan muxuu marka qoorta ku dhufanay ama xadiidkan waxaa weeyaan wuxuu digniin adag siini dadka markay salaada asalaamu calaykum ramat ullah asalaamu alaykum ramat ullah fut qofka ay kaadi ku dhegan tahay dhib ma lahan qofka ay wax ka halaabayaan dhib ma lahan qofkii hawl adag ay ku taagan tahay <laughs> emergency waa baab kale taas ayada wamaa jaca calaykum fi diin min xaraj ka isaga marka qofkan booda waa wax lala yaabo salaaddii wix lagu yaqaanay ma aha sidoo kale qofka gacmihii taaga markii asalaamu alaykum salamu alaykum allahuma rabbana isna waa saas oo kale oo kadib fuq waa la mid saxaabadii marka ay la yaabeen yaabkii asagaa nabiga jawaab ayuu ka bixiyey uu ka falceliyey wuxuu yidhi inii aniga dakartu waxaan xasuustay waana anigana fi lcasri salaada casraan ku jiro shay an shay oo min tibrin dahaba xoogaho dahab ayaan xasuustay kaana ahaada cindana agtanaga oo gurigii yeelay ayaan xasuustay fakarihtu waxaa nacay an yabiita cindana inuu agtanaga baryo masaakiintii looga taligalayna ay ka baahan yihiin fa amartu waxaan faray biqismatihi in la qaybiyo dadka qaar xaq baa lagu leeyahay ama zaka ha noqoto amaba xoolo inuu bixiyo ha noqoto ama dayn lagu le ha noqoto ama fulaan wuu bixina laba jeer buu bixinaya wuuna rabaa laakiin wuu yar yaraynaya beri iisoo noqo ninka asaga marka waxaa weeyaan waxaa ka maqan waxaa ka maqan qowlka la yidhi khayr اlbiri caajiluhu samafal waxa ugu qiimo badan kan deg deg ah qofka waxaa laga yaabaa in wixii aad tiri berri inuu berri ka hor dhintaaba laga yaabaa ama adi aad dhimato ama xataa kuwaan aad ku noolan lahay awgeed culays badan uu fula qofkan wixii aad tari karto haddiiba aadba gaari karto markiiba isoo noqo waxbaa dhihin hadda soomaan arkin dad baa wax lagu qori maanta wuu iska bixin karaa ama qaraabaa ku qorani ama meel khayra loogu qori ama qof miskiin oo rafaadsan ayuu muxuu arkayaa markaasuu dhihi intaasaan bixini soo ma wixina waa yeelaano wuu awoodi karaa laba jeer un ka bixi doonaan markaa iska dawareeya <laughs> isagana waxay ku hayna kurba iyo rafaad ninkiina qofkii muxuu ahaa hawshaan iyo ciddii mudnaydna wuu ka habsaamini marka marba waxaa haddii aad ballan qaadayso haddii aad hayso haddii laakiin aad haynin laakiin inaad soo barbaarta ay noqoni waa baab kale taas macduurati waana fiicanta qofka isagoon haynin inuu intuu ballan qaado kadibna soo raadiyo waa wax fiican waa ragnimo iyo weliba ragnimo dhaaf saas weeyaan iyo iimaan iyo danqasho qiimo badan baabun idaa qiila lirajuli qofka haddii loo yihahdo sallayta ay asallayt miyaad tukatay hal yaquulu miyuu dhihi la miyuu dhihi jawaabteeda xadidka nabigan ka helayna sal sl xadidkun saddex boqol iyo iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam abarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waaiqa moxamed ibn cabdilacla waaiqa qaala waxay yidhahdeen labadaa xadaana waxaa noo warramay khaalid wa huwa ibn xaari alhujaymi waaiqatu dabt can hishaam ibnu abi cabdilaahi adustawai sambar ayaa loo yaqaana waa taqaanaan waaiqatu dabt can yaxya ibn abi kaiir waaiqatu dabtun yursil wayudalis can abi salamatin cbdiraxman waaiqatu dabtun faqiih can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma ana cumar ibn اlkhaaab amiiru اlmu'miniin amiir اlmuminiin yowma اlkhandqi maalinta khandq bacdamaa qarabat الshamsu markay qoracda kadib jacala wuxuu guda galay sayd cumar yasubu inuu caayo u habaaro kufaara qurayshin quraysh gaaladeed inuu habaaro iyagaba quraysh waa laakiin kuwa habaaro oo ku gaalnimadii ku haray ama dhibaateeyey ama magaalada madiina soo weeraray wa qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow maa kitu maanan sigin afcaal muqaaraba kaada waa taqaanaan an usaliya inaan tukado xataa kaadat ilaa ay ka sigto ashamsu qorax taqrub inay dhacdo ilaa ay ka leedo maanan eh, tukanin weyaan faqala rasul u sl sl fawallahi allan ku dhaartay ma sallaytu maanan tukanin salaaddii eh, casar fanazalna waan degnay maca rasulillah nabiga al ayaan la degnay sl slm ilaa butxaana waadiga butxaan la yih ayaan u degnay fatawada'naa lisala salaada ayaan u weyse qaadanay watawada'naa fatawada'a dhah fatawadaa lisalaata nabiga salaadii ayuu weyse qaatay watawada'na annagoon u weyse qaadan laha salaadii aanu weyse qaadanay fa salla wuu tukaday nabigena sal sl alcasra ayuu tukaday bacdamaa harabat ishamsu markay qoraxda dhacay kadib ayuu nabigeena qaleeyey uma sallaa bacdaha almaqriba salaadii maqrib ayuu kadib in gadaasheeda tukaday nabigena sal slm riwaayaad kala duwan oo caddayna qaar mid waatan kuwo kalena waxaa weeyaan maqrib waxay caddaynayaan laba inuu saddex salaadood waxaa weeyaan nabigeen duhur iyo casar iyo maqrib qaarna waxay caddaynayaan afar salaadood inuu nabigana ka tagay culimadu waxay ku jamciyeen in ay ayaantii khandaqa inta la waday marna laba salaad ay dhaaftay marna saddex salaad marna afar salaad ismana diidays xaalad waxaa lagu jiray inaba caadi ahayn ilahay markuu sawaray subxana wa tacala uu taswiirinaya arrinta ayada muxuu ku cabiray id jaa min fawqikum kor idinkaga imaadeen wa min asfala minkum hoosna waa idinkaga yimaadeen waid zaaqat اlabصaar wabalagat اlquluub اlxanaajir watadunuuna biاllahi dunuuna hunaalika btuliya muminuun wazulziluu zilzaala shadiida xaaladaas noocaas marka in salaado marka la hilmaamo waa dhaciisay wax dhacdayna way ahayd marka dhowr jeer inay xaaladda ahayd ay culimada ku jamciyeen intaa waxaa nooga dhammaaday kitaabka ahaa kitaab sahw lakin kitaab sahw bas ma ahayn wuxuu ahaa kitaab wax walba ay ku jireenoo salaadda ka mid a ah. waad ogeydeen iyo bacda salaadba soo saamayn halkan waxaan ka bilaabina kitab اljumca jumcada kitaabkeeda weeyaan magaca loo aqooni jiray qabla اlislaam khaasatan nabigeena ala sl slam inta aan uusan jimco bilaabin ka hore maalintaas jumcada maxaa loo aqooni jiray macnaheeda ya sheekh axsant allah yibaarik fiik caruuba ayaa la dhihi jiray jimco marka nabigeena salى اllahu alayhi waali wasalam ayaa magacaas bixiyey alayhi الsalatu slam xilligiisii iyo waqti islaamki ayaa magacaas lakiin magaca waxaa loo aqooni jiray caruuba ayaa loo aqooni jiray bifatxi ayli cayni wadami الraa ayaa loo aqooni jiray goormaa marka maxaa loogu bixiyey jumco nabi aadam ayaa muxuu ahaa la jamciyey ama la abuuray liijtimaaci الnaas asbaab badan amaba tasmiyada waxa keenay wax badan baa lagu sheegay okay cafwan nacam goormaa marka ah, jumco magacaas la bixiyey fii maka waa la sheegay bilmadiina waa la sheegay muscab ibn cumayr ayaa bixi waa la sheegay waxaa kaloo la sheegay masjid اljumca meesha loo yaqaano oo hadda quba iyo masjid nebigu udhexeeyo awala jumcati fi lislam in lagu tukadana muxuu ahaa kutuba taarikh qaarkood ayaa sheegi markaas ayaa la bixiyey wamaa ilaa dalika muhimadda horaan in loo loo aqooni jiray caruuba loo aqooni jiray kadibna haddana loo yaqaano aljumca ayaa un muhiim ah kitaab اljumca jumcada ayuu kitaabkan u kitaabiye weyaan iijaabu اljumcati jumcada waajibnimadeeda ayuu kitaabkan baabkan u baab yahay xadii kun saddex boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala imaam nasai amat abarana saciid ibn cabdiraxmaan almakhzumi waaiqa qaala xadaana sufyaan waa ninkee sufyaankee ibn cuyayna an abi zinaad wa cabdullahi bn dawkan waaiqatu faqih an lacraj cabdiraman bn hurmus waaiqatu habt can abi hurayrata radia allahu taala an arda wabnu aawuus abu hurayre marka halkaas markala jooga wabnu aawuusna wuxuu ka wariyey can abiihi can abi hurayra sidaa weeyaan waa laba ariiq xaa midinkugu jirtaa wax taxwiila ma haysaan maya ibnu طaawus cbdulahi ibn طaawus waa iqaة faadil caabid aabihiina waxaa weeyaan طaawus ibn kaysaan waa iqaة faqihu faadil can abi hurayrata radi اlah ta qa wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sl slm naxnu annaga ummadda nabi maxamed a alaakhiruuna kuwa dambeeya ayaan nahay imaad ahaan asaabiquuna horeeyo macno ahaan iyo fadli ahaan bayda anahum ayaga laakiin anahum uutuu waxaa la siiyey alkitaaba kitaabka waxaa la siiyey qablana min qablina hortanaga ayaa la siiyey qolyaha alukitaabka yahuud iyo nasaarada wa uutiinaahu kitaabka annaga waxaana la siiyey min bacdihim gadaashood wa hada alyowm maalintan alladii kaasoo kataba allaahu alla weyne uu ku farad yeelay amaba uu u qadaray caza wajalla calayhim yowm aljimca ayuu ahaa faاkhtalafuu kadibna way iskhilaafeen fiihi ay isku khilaafeen fahadaana allah alla ayaa nugu hanuuniyey caزa wajala lahu isaga nugu hanuuniyey yacni yowma aljimca ayuu la jeeda nabigeena sal slm faannaasu dadka yahuud nasaaradii lana annaga fiihi maalinta jimcada tabacun kuwa annaga na daba socda weeyaan tabac ayay noo yihiin alyahuudu yahuudda yahuudda waa berri oo sabtiga ah jumcan la jooga mogta waa sabtiga ayay leeyihiin wanasaara kiristanka iyo nasaaradana bacda hadan beri dambe oo axadda ayay leeyihiin marka annaga ayaa hogaamiye u ahoo hogaaminayn ayuu nabig sal slm annaga ayaa muxuu ahaa ka dambeynay laakiin hadda annaga ayaa ka horayna saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslam waana in nala siiyey amaba waxaa weeyaan nagula waajib yeelay imaamku wuxuu ugu daliishanaya ama maxalushaahidka ah xadiidka markuu yidhi nabigeena salى اllahu alيه waslm naxnu اlaakhiruuna الsaabiquun bayda anahum uutuu اlkitaaba min qablina wauutiinaahu min bacdihim wa hada اlyowm aladi kataba allahu caza wajala calayhim soo ma jeed halkaa way meeshuu ka daliishanaya imamka cali raxmat ullah xadidku saddex boqol iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qala imam ns alي mt abarna wasil bn cabdilaclى alasadi wa iqa qala xadaثna ibn fudayl maxamed ibn fudayl weeyaan waa saduuq rumya btashayuc can abi malik alashjaci wa sacd ibn طaariq wa iqa can abi xaazim wa salmaan alasjaci alkuufi wa iqa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey cabdiamaan skrdawsi radi alahu taa ada an ribciy wa can ribciy abi hurayre halkaa istaag marka wa can ribciy ibn ibn xiraash waxaa weeyaan cabsi mise alqaysi alqaysi weyaan waa iqatu caabid mkhadram ninkaasna can xudayfata ayuu ka wariyey marka ninka la yidhaahdo abi xaazim abu hurayra ka wariyey ribciyna wuxuu ka wariyey xudayfa qaala waxay yihahdeen marka abu hurayra iyo xudayfa qaala rasu wuxu yih sl slm adala allahu alla weyne ayaa ka lumiyey caza wajal can jumcati jumcada man ayuu ka lumiyey duul qablana anaga naga horeeyey waa yahuud iyo nasaaradii adala allahu alla weyne wuxuu ka lumiyey uu ka baadiyeeyey can jumcati jumcada man duul ayuu ka lumiyey kaana haday qablana anaga horteen fa waxaa u sugnaaday lyahuudi yowmu sabti maalinta sabti wa kaana linasaara nasaaradana waxaa u sugnaaday oo maalin u noqotay yowma alaxad maalinta axad fajaء allah alla weyne caزa wajala wuxuuna keenay bina anaga fahadaana wuxuu nagu hanuuniyey liywmi اjumcati maalinta jumca fajacala wuxuu yih aljumcata jumcada iyo wsabta sabti walaxad ayuu nabiga ayuu rabbigan isdaba dhigay fajacala اljumcata wالsabta wاlaxad wakadalika sidaas ayaa hum ayaga lanaa annaga waxay noo yihin tabac tabacun kuwana daba socda yowma alqiyamati maalinta qiyaama wa annaga alaakhiruuna kugu dambeeya ayaana imaadka iyo ummad ahaan u dambeeyo min ahli اdunya ahlu dunyada wاlأwaluuna kuwa horreeya ayaan ahay yowma اlqiyamati maalinta qiyaama almaqdiyu lahum qabla اlkhalaa'iqi khalaa'iqda ka horena iyaga la kala saaro oo la kala xukuma ayaan nahay ayuu nabigeen leh salى اllahu عalayh waali wasalam baabu الtashdiid inta ayaan kusoo koobaynaa caawa waana yara sheekaynay hada wallahu aclam wsala اllah wslm calى cabdi rasuuli mصطafaa